baa layihi way madoobaatay yacnii sida inaga inoo muuqata iftiinkeedii ayaa yaraaday oo madow ayaa ka muuqday laakiin xaqiiqa ahaan qorraxdu ma madoobaata bay yidhaahdeen culammada falagu oo waxa uun weeye madowga aynu arkaynaa dayixii oo inaga iftiinkeedii inaga qariyey oo kala dhex galay dhulkii iyo iyadoo isku beegmeen <clears throat> oo dayixu sidiisaba dee wuu ka sokeeyaa qoraxda wuu ka sokeeyaa markaa markii uu dayixu ku beegmo qoraxdii ayaa markaa iftiinkeedii uu inaga xijaabaya <clears throat> laakiin qoraxda iftiinkeedu ma tago oo wajacalnaa siraajan wahaaja huwa aladii jacala ashamsa diyaaa iyada waxeedu waa diyaagaasoo kama tegay ilaahay subxana wa tacala markuu ugu talagelay mooyaane ida shamsu kuwirad ida nujuumun kadarad laakiin intaa kale ay jirto iftiinkeedaasi wuu iska jiraya waxaa kaloo kusuuf la yidhahda kusuuf shams ama kusuuf lqamar ama kusuuf lqamar oo dayax madoobaadka ah. isagu xaqiiqatan baanu u madoobaadaa baa la oo isaga madowgiisu sidiisaanu iftiin ulahayn ee iftiin waxa u ah ka cadceedda oo cadceedda ayuu iftiinka ka qaataa deetana markii dhulku uu kala dhex galo qoraxdii iyo iyo dayixii oo dayixii cadeeddii ay u muuqan weydo ayaa waxa dhacaya inuu iftiin la'aan uu ku dhacayo waayo iftiinka iyadu ka qaadanay taasaa markaa isagana ku keento isagu markaa inuu madoobaad bilaa iftiin noqdo xaqiiqatan bay u dhacdaa nabigeenna moxamed iyo calayhi salaatu wasalaam uu ka waramay waxaanu sheegay dayaxa iyo qoraxdu inay yihiin laba aayadood oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa ka mida ilaahay baana subxaanahu wa tacaala qadaray inay wakhtiyada qaarkood madoobaadaan waa wax xisaab lagu soo saari karo oo lagu ogaan karo oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ugu talagalay hab socodkooda iyo qaabka ay u socdaan dee qur-aankaaba laynoogu sheegay in ilaahay manaasil uu u sameeyey si loo xisaabiyo oo xisaabta loo barto oo dayaxa socodkiisa iyo qoraxda socodkeeda bani aadamku ay u bartaane wax ugu xisaabsadaan oo xisaabta dayaxa iyo qoraxda waa la garan karaa waayo qur-aankay inoogu jirtaa ina ilaahay maaragtay uu manaasil u sameeyey si aynu u garanno dee haddii aynaan garanba karayna ilaahay nicmadaa inoogamu warameenoo inagumu baraarujiyeen laakiin waa wax la ogaan karayo oo la baran karayo oo xisaabtaasi ku dhisan waxa ilaahay uu sidaa ugu qadaray oo wakhtiyada ay madoobaanayaan uu u sameeyey waa takhwiif lilcibaad addoommaha oo la cabsi gelinayo loona sheegayo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qaadirun calaa kulli shay yahay wax kasta uu ilaahay awoodo qoraxda iftiinkeeda uu inaga xijaabi karo iyadiioo muuqata dayaxana iftiinka uu ka qaadi karo isagiioo jiro oo aan dhicin in haddana bilaa iftiin uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigi karo oo kownka rabbi subxaanahu wa tacaala uu maamulo kusuuf iyo khusuufba waa la yidhaahdaa kaaf in la akriyo iyo kha in la akriyo waxaa ugu caansan kusuufka in cadceedda loo isticmaalo ku sifati shamsu la yidhaahdo khusuufna dayaxa loo isticmaalo oo khasafa alqamar la yidhaahdo oo markaa iyadu dayax madoobaadka ay noqoto ta khada lihi ay noqoto cadceedda laakiin si cagsigana waa loo isticmaali karaa mid kastabana kusuuf waa la odhan karaa mid kastabana khusuuf oo la akriyo waa la odhan karaya salaad baanay leeyihiin oo salaadani waa haabitatun bilijmaac ijmaaca ayay ku sugan tahay xagga eh, cadceedda cadceedda markay tahay ijmaac bay ku sugan tahay salaadani in la jideeyo oo ay sunno tahay eh, kayfiyada ayuunbay culammadu ku kala duwan yihiin laakiin mashruuciyatu salaati kusuufi الshamsi waa laysku waafaqsan yahay tadayaxana iyadana culammada shaaficiyada iyo culamada kale ba sida xanaabiladoo kale way qabaan oo inay isku mid uun yihiin oo sida dayax eh, qoraxmadoobaadkaba loogu tukanayo dayaxmadoobaadkana loogu tukanayo ayay iyadana qabaanoo xadiidkaas kusuufu shamsiga nebigu calayhi salaatu wasalaam u tukaday sheegay ayaa khudbaddii nabiga waxaa ku jiray fa idaa ra'aytum shaya min dalika fasaluu markaad wax arinkaasa aragtaan markuu dayixii iyo qoraxdiiba ka warramay ina shamsa walqamra aayataani min aayaati اllah laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaati isagoo nebigu saa soo sheegoo dayixii cadaadiiba soo sheegay ayaa waxa uu yihi markaad arrinkaa aragtaan faidaa ra'aytum dalika fasaluu arrinkaa markaad aragtaan tukada markaa dayixii iyo cadceediiba way soo gelayaan wuxu uhi wahiya sunnatun mu'akada sunno la adkeeyey weeyaan salaadani maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu u soo degdegey wuu u yimid dadkiina waa loo soo eh, shiriyey oo waa laysugu keenay si ay markaa u tukadaan waana layna farayo markaad arrinkaa aragtaan tukada ayuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalam imaamu shaafici waxaa u isticmaalay cibaarad ah eh, laa yajuusu tarkuha ma banaano in laga tagaa salaadan salaatulkusuufka ma banaana marka ma banaanada wuxuu ugala jeedaa yani way adag tahay waa aad loo adkeeyey oo qofka maaragtay waxa weyaan aanay mudnayn aanay habboonayn inuu ka tago laakiin ma aha inuu waajibinayo maxaa yeelay dee salaadaha markuu qeybiyey salaadihii tatawuca ahaa ayuu ku daray salaadani salaat lkusuufka wuxuu ihi wawaqtuha min xiini اlkusuufi ilaa xiini اtajali waqtiga salaadani waxa weeye waa markii madowgu uu dhaco madoobaadku ma dayax noqdo ama qorax ha noqdee ilaa xiini tajallii ilaa iyo inta ay faydmayso madowgii uu faydmayo marka markii madowgu bilaabmay ilaa inta uu madowgu ka dhammaana intaasunbaa la tukan karaa madowgii oon bilaabmin oo aan la arkin haddii qolyihii falakiyiintu culamadii falagu ay yidhaahdaan wuu dhacayaa dayax dayaxmadoobaad baa dhacaya salaadda la iska sii geli maayo xataa hadday yidhahdaan wuu bilaabmay laakiin weli inagaan arag oo weli ishaan qabanayn laakiin wuu bilaabmay ila qaarkood bay sidaa yidhahdaan waa wax yaroo laakiin aan muuqanayn nagu taas ilaa aynu aragno faidaa ra'aytum dalika fasalluu bui nabigu alayhi isalaatu wasalaam markaad aragtaan tukada markaa markaynu aragno madowgii ayaa salaaddii waktigeedu soo gelaya haddii markaa uu haddana faydmo khalaas salaada waktigeedii wuu dhammaaday fa in faatad hadday ina dhaafto ina seegto waad iska hurudayo dayaxaa madoobaaday mabaad ogeyn mar dambaa lagu toosiyey war dayaxii baa madoobaadaya iminka de waad kici weyday iminka wuu caddaaday baa lagu yidhi intood kacdo iminkaan tukanaya ma soconayso lam tuuqda qalla ma laha lama qalleeyo salaadan waa daatu sabab horeynu usoo aragnay salaadaha sunnayaasha la qallaynayey sida muctamadka waxay ahaayeen kuwii muaqadka ah waqtiga lahaa dhawaat alawqaat ee wakti ku soo gelayey waktina ku baxay laakiin kuwa sabab ku soo gelaya hadday salaaddu isa taxiyatulmasjidkii iyo tan salaatulkusuufka iyo dhawaat lasbaab baa laga iyaga lama qaleeyo qallo ma laha wuxuu ihi wasun markaa dee fawaadkii tajalligii wuu noqonayaa asbaab kalena way dhici kartaa way noo iman doonta wasunnatu wa tuqaama fii jamaacatin jamacna lagu oogo xayu tusalla jumucatu halka jumcuhu lagu tukadana lagu oogo wa yunaada allaha loo dhawaaqo asalaata jaamicatan loogu dhawaaqo in loo soo maydho waxaa looga qiyaas qaadanayaa salaadihii kale ee laysugu imanayey ummaddu isugu wada imanaysa meel qura laysugu imanayey dee waa jimcihii iyo ciidihii ayay ahayn salaadaha meel qura laysugu yimaadaa tanna waa noocaas oo kale waa salaad ay fiican tahay halkii masjid jaamaca la isugu imaado sida musanifku uu tilmaamayo marka in iyadana loo soo maydho ayaa markaa mustaxab noqonaysa qiyaasan calaa hayriha jamac baa lagu tukanayaa sidii nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu u isagoo fasica oo argagaxsan nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ka baqaya inay qiyaamihii tahay xayu tusalla ljumuca halka jumcaha lagu oogayo masjid jaamica ayaa lagu tukanayaa de sidii waktigii nabigaba alayhi salaatu wasalaam la sameeyeyo dee masjid jaamicii madiina oo kii nabiga ahaa ayaa salaadan lagu oogay wa yunaada allaha waxaa loo dhawaaqayaa asalaata jaamicatan baa loogu dhawaaqayaayo iyadana bukhaariyo muslim baa soo saaray markii cadeedu ay madoobaatay in nabigu alayhi salaatu wasalaam uu sidaa farayo asalaata jaamica dadkii loogu dhawaaqay asalaata jaamica marka adaan male adaanku waa salaadaha faralkaa ah u kuwan kale looma adimo laakiin asalaata jaamica ama asalaatu jaamica ayaa loogu dhawaaqaya wuxuu u gudbay musanifku raximah llahu tacaala sifadeedii iyo qaabkii loo tukanayo wuxuu yihi wahiya ragcataan waa laba ragcadood fii kuli rakcatin qiyaamaani wa qiraa'ataani wa rukuucaani wa sujuudaan laba ragcadood weeyi ragcad kastabana waxaa ku sugan laba istaag iyo laba qur'aan akhris iyo laba rukuucood iyo laba sujuudood labada sujuudood waxay kala mid tahay salaadihii kale oo de salaadaha kaleba ragcad waliba laba sujuudood bay leedahay laakiin meeshan waxaa cusub qiyaam iyo iyo rukuuc baa ragcad walba lagu siyaadinaya marka markii ragcaddii markii ragcaddii koowaad loo istaago faatixadii iyo qur-aan markii la akhriyo waa la rukuucaya rukuucdii marka laga soo kaco haddana faatixadii iyo qur-aan kalaa la akhriyaya kolka intaasi dhamaata haddana mar labaad la rukuucaya kadib baa haddana laga soo kacaya ictidaalkii loo soo kacaya kadib baa la sujuudayaa sujuudihii ragcad walba markaa qaabkaa ayaa loo tukanaya <clears throat> wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala abcan xadiidkii dambe ay ku sugan tahay shaykheynka bukhaari iyo muslim ba ay soo saareen nabigu alayhi isalaatu wasalaam sidaa u tukaday wlmustaxabu sida la jeclaysanayaa an yaqra'a waa inuu akhriyo fi lqiyaami alawali sara joogga koobaad bacda alfaatixati faatixada dabadeed suuratan طawiilatan suurad dheer kalbaqarati sida suuratulbaqaro oo kale yani iyada lafteeda inuu akhriyo haddaanu iyada xafidsanaynna qur-aan suuratulbaqaro leeg ayuu akhriyaa waa laba jis iyo weeyaan waa sarajooggii koobaad ragcaddii koobaad qayb kamida mida wey uma yarkacu ama uma yarkaca deetana uu rukuuco markuu suuratulbaqaro dhameeyo wayadcuwa uu ducaysto biqadri miati aayati in leeg boqol aayadood oo minhaa yani min suurati lbaqara boqol aayadood oo suurat lbaqara waa meelaha watabacuu maa tatlu shayaain iyo meelahaasay ku dhowdahan markaa dee waxay noqonaysaa lix maqroodha dhow lix rubuc waa juskiyoo rubuc ka dhiman yahay intaa ileeg baa la rukuucsanaanaya oo rukuucdii wey rukuucdii baa jis ku dhow uma yarfaca markaa kadib uu markaa rukuucdii ka soo kaco fa yaqra' u aqriya bacda alfaatixati faatixada dabadeed biqadri ali cimraan suuratu ali cimraan oo laba boqolo aayadooda in leeg buu qiyaamka labaadna akhriyaya iyaduna dee waa jis iyo rubuc yani jis rubuci oo laba laba laba maqnaa iyo weliba inta yaree hore de maaragtay rubuci xisbigii baqaro u dambeeyey ka dhinay ayaa weliba kusii siyaada noqonaysa markaa waa jis iyo saddex maqnoo dhadhow ayuu akhriyayaa qiyaamkii labaad weli ragcaddii koowaad baa lagu jira uma yarkaca haddana markaasuu rukuuci rukuucdii labaade ragcadda koobaad wayadcuwa uu ducayn biqadri tisciina aaya bita'i fii awalihi wey kamaa dabadahu nawowiy buu yihi fii sharxi muhadab musanifku tisciin buu yihi marka oo laga yaaba nusakda qaarkood sabciin inay ku qoran tahay tisciin wey laakiin hadda sabciin soo socotaa jirta labada yaana si kin dhexgelin Ah, biqadri tisciina aayatan sagaashan aayadood oo yacni suuratulbaqara ah in la eg laakiin culamada madhabka waxay u badan yihiin amaaniin sideetan tisciinkaasi looma badna in siddeetan aayadood ku dhadhow bay noqonaysa uma ysjudu markaasuu uma yasjuda kadibna uu sujuudo kamaa yasjudu fii gayrihaa sida kayrkeedba uu u sujuudo oo sujuuddii yani aanu dheeraynine sujuudihii caadiga ahee salaadaha kaleba ay oo kale inuu u sujuudo uma yaquuma haddana uu istaago ila ahaaniyati ragcaddii labaad fa yaqra'a u aqriye bacda alfaatixati faatixada dabadeed naxwan min miatin wa khamsiina aayatan min albaqara wax ku dhow boqol iyo konton aayadood oo suuratulbaqara aduu waa dee juskii iyo malaha wax la jiray noqonaysa intaa ku dhadhow inuu akriyo qiyaamkii koobaad ee ragcadda labaad uma yarkaca kadibna uu rukuuco wayadcuwa uu duceeyo biqadri sabciina aayatan toddobaatan aayadood inta la akriyo uu rukuucdii ku dhex duceeyo halkani waa sabciinkaas uma yarfaca kadibna uu haddana ka rafciyu kor u kaco qiyaamkii labaad ee ragcadda labaad oo qiyaamkii afraad noqonaya fayaqra'u aqriya bacda alfaatixati faatixada dabadeed naxwa miati aayatin boqol aayadood wax ku dhow uma yarkaca kadibna uu markaa rukuuco oo wayadcuwa uu duceeyo biqadri khamsiina aayatan konton aayadood wax ku dhow uma yasjuda kadibna haddana uu sujuudo kamaa yasjudu fii gayriha sida salaada kaleba u sujuuday marka waxaa la akriyaya waa qur-aanka aadka u faraha badan salaadaa dheer waa salaadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam salaaddii nabigu wuu tukaday weeyaan salaadaasi markii inankiisi ibraahim uu dhintay ayay ahayd waktigan uu nebigu caleyhi salaatu wasalaam salaadan tukaday marka wakti uu nebigu konton jir ku dhow yahay bay ahayd lixdan jir ku dhow yahay wakti uu lixdan jir nebigu caleyhi salaatu wasalaam meelahaa yahay ayay ahayd isagoo markaa lixdan jira ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka intaa leeg uu ku tukanayo rukuucda intaa leeg uu rukuucsanaanay maanta labaatan jirka iyo soddon jirku intaa in leeg ma rukuuci karayo wuxuu indhahay madoobaanayo wejiweji baan u dhacaya haddaan maaragtay intaa in leeg aan rukuucsanaado markaa de waa qalbigay awooddu ku jirta awooddani waa qalbiga haddii maaragtay qalbigu uu noolaado wax badan baad awood u helaysaayo markan aynu iska tacbaanka nahay aanu qofku awoodu helin kolkay aakhiruna kuu muuqato qalbigaagu nool yahay tacabkan iyo waxan iyo waxan kuuma muuqanayaan aakhiraa kuu muuqata marka cadaabkii iyo hum yastariikuuna fiiha rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan hayra aladii kunaa nacmal kuwii oo arkaysa ad ujeeda markaa waxaan yar iyo muxuu ahaaye lug idaalaysay iyo waxana kuuma muuqdaan <clears throat> axaadiista markaa saxiixa ah baa tusisay salaada nebigu calayhi salaatu wasalaam noocaa inay ahayd oo uu sidaa u dheereeyey laakiin waxaad halkan arkaysaa sujuudihii wuxuu yidhi sidii salaada kale ayuunbay sujuuduhu aanayaan iyaga lama dheeraynayo waxay culammadu ka qaateen halkaa xadiidka ibnu cabaas radia allahu tacaala canhu fi saxiixayn baa waxaa ku sugan qaama qiyaaman awiilan uma rakaca rukuucan awiilan uma qaama qiyaaman awiilan duuna alqiyaami اlwal uma rakaca rukuucan awiilan duuna wa huwa duuna rukuuci اlwal uma sajada intaaso uma sajada uma facala maaratay ragcaddii kala adana saasoo kale markaa uma sajada uun sujuudan awiilan muu odhan xadiidka ibn cabaas saxiixan ku sidoo kale xadiis caaisha oo iyaduna sifaynaysay salaadii kusuufka nabiga alayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkood uma sajadadaasunbaa ku jirta weliba bukhaarigiiyo ku jira marka sujuudaha lama dheeraynayo markaa culamadii shaaficiyada qaar badan oo kamidii ay yidhaahdeen iyagoo markaa riwaayada raacaya laakiin imaamu nawowi iyo keyrkiiba waxay tilmaameen in riwaayaadka qaarkood oo saxiixa waliba saxiixeynka ku jira khaasatan bukhaariga oo kale iyo min xadiidi caaisha uma sajada sujuuda طawiila nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sujuuday sujuud dheer jaak اllah khayr sujuud dheer buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu sujuuday baa ku sugan sidaa daraaddeed maadaama ay saxiixii ku sugan tahay dee waa ziyaadatu hiqa iqa wuxuu soo kordhiyey weeyi kan kale uu sujuuday unbuu yidhi inay dheeradi inay dheerayn kamuu hadal riwaayadan kalena waxay sheegtay in sujuuduhuna ay dhaadheeraayeen sidaa daraaddeed madhabka waxaa u muctamada in sujuudahana la dheeraynayo oo sujuudda koobaad ay rukuucdii koobaad la mid noqonayso sujuudda labaadna rukuucdii labaad sujuudda saddexaadna rukuucdii saddexaad sujuudda afraadna rukuucdii afraad meeshu waa afar rukuucd afar sujuudoodu markaa sidaasaad isu leekeysiinaysa wuxu uhi musanifku raximah اllahu tacaala wain kaana fii kusuufi الshamsi asara wain kaana fii khusuufi اlqamari jahra wain kaana haddii uu yahay qofkan tukanayaa fii kusuufi الshamsi mid ku sugan qorax madoobaad haddii uu tukanayo asara qiraa'ada hoos buu dhigaya hoos buu akhriyaya wain kaana fii khusuufi اlqamar haddii dayaxmadoobaad uu ku jirana jahara qiraa'ada kor buu u qaaday qur-aankan dheeree la akhriyayo ma kor baa loo akhriyaya mise hoos baa loo akhriyaya kala qaaduuno hadday qoraxmadoobaad tahay hoos baa loo akhriyaya imaamku hoos buu isaga akhrisanaya inaguna o kii aan qur-aan badan garanayni de inta u garanay buu ku celcelinaya qul huwa allahu allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad bismi llahi raxman raxim qul acuudu birabbi lfalaq min shari ma khalaq ilaa intuu wadaadku albaqaradiisa dhammaysanayo adigu intaasa iskaga celceshanaysa kolkuu rukuucana dee waad rukuucaysa haddii ay tahay dayax madoobaadna imaamkaa la jahrayo markaa de markuu faatixadii noo akriyo inagu faatixadun baynu akrisan qur-aanka kalena isagaynu ka dhegaysanayna isagunbaa inoo akriyaya axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey way iskhilaaftay oo xadiisu caaishoo kale de waxaa ku sugnaa laba ragcadood ayuu tukadeeyo jahara fiihimaa bilqiraa'ati uu qiraa'ada kor u akhriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista qaarna waxaa ku sugan inaan nabiga waxba laga maqal qaarkeed waxaa ku sugan wuxuu akhriyey wax suuratulbaqare ku dhow qiraa'adiisii waxa lagu qiyaasay inay suuratulbaqare ku dhow macnaheed waa maxay lama maqlay haddii la maqlay waxay ku dhoweyd iyo waxaa lagu qiyaasay laba mana suurat iblaayo suurat iblaayo akhriyey weeyaan warkuna waa dhay suuratulbaqar uu akhriyey tii labaadna suuratu aali cimraan buu akhriyey laakiin la yidhaahdo suuratulbaqara wax lagu qadaray buu akhriyey dee looma baahdeen lam asmac minhu xarfan baa riwaayaadka qaar kusoo aroortay xaraf kamaan maqlayn marka culimmadu waxay yidhaahdeen axaadiistii waatan qaarna waxay sheegaysaa jahri kor loo akriyay qaarna waxay in hoos loo akriyay dhib ma laha waan iswaafajinaynaa isku waafajinaynaa dee sidii qiyaaskuba ahaa oo qiyaasku siduu ahaa dee salaada maalintii hoos baa wax loo akriya duhurkii iyo casarkii arkay salaada habeenkiina qur kor baa loo qaadaa markaa dee dayaxmadoobaadkii waa habeen qoraxmadoobaadkiina maalin baaba soo habeen maanaa habeenkiina madoobaan karin qoraxdu <laughs> dee habeenkii maba joogto <laughs> marka qorax madoobaadku waa salaad maalineed iyadoo markaa hoos baa loo akhriya dayax madoobaadkuna waa salaad habeen marka iyadana kor baa loo akhriyaya axaadiistan jahriga sheegaysa taasaa lagu fasiraya tan siriga sheegaysana halkan kalaa lagu fasirayaa markaa de waxa xoogaa yar cuslaan doonta salaad dheero haddana anad quraana maqlayn waxa loo la akrinayaa aanad maqlaynin xoogaa culays ayay yeelan kartaa laakiin de waxa weeyaa sidaa sunadu tahay un baa la yeelay culamada qaarkood de madaahibta kale qaba in mayane taa labadaba kor loo qaadayo oo axaadiidtaa jahriga xoojiyey sida xanaabiladoo kale wey jira wain kaana fii kusuufi الshamsi asara buu yihi wain kaana fii khusuufi اlqamari jahra uma yakhطubu kadib wuu khudbaynayaa uma yani waa markay dhammaatay weeyi salaadii ayuu yakhطubu khudbayn khudbatayni laba khudbadood yukhawifuhum fiihimaa billaahi tacaalى isagoo ilaahay ka cabsi ku cabsi gelinayo ilaahay ka maaragtay cabsiinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaaddii tukaday wuu khudbadeeyey oo markanuu lahaa ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaahi laa yankasifaani limowti axadi wala lixayaatihi dee khudbad bay ahay markii salaaddii u ka baxay buu dadkii tawjiihinayuu wacdinayu u khudbaynayay markaa de in khudbadi markaa ay jirto xadiidkaa laga qaatay inay khudbatayn tahay oo laba khudbadood tahayna waa ka hayriha oo dee salaadaha kale la laysu imanaya sida jumcadii iyo ciiddii iyaba dee laba khudbadood bay lahaayeen iyaduna markaa laba khudbadood ayay yeelanaysaa waxaa imaamu shaafici naskiisa laga sheegay hal khudbadi inay iskaga filan tahay laakiin muctamadku khudbataynkaas ayay maarata u istixbaabay wuxuu fa in lam yusalli qofku haddaanu tukan xataa tajallat ilaa ay faydantay qoraxdii ay caddaatay ama dayxii u caddaaday lam yusalli khalaas qofkaasi way dhaaftay salaadaas adoon salaadiiba gelin ayaa madowgii ba'ay oo iftiinkii soo baxay oo dhammaaday madowgii khalaas salaaddii adiga way kaa tagtay qallana malaha ma tukanaysid wain lam yusalli haddaanu qofku tukan likusuufi shamsi dayaxmadoo eh, cadeed madoobaadkii xataa haabat ilaa ay dhacdayba cadceeddii kaasifatan iyadoo madow lam yusalli salaadii tukan maayo adoon weli salaadii gelin ee aada geshayd islabay qoraxdiiba dhacday iyadoo weli madow iyadoo madowgeediilabay dhacday miyaad imika salaadii gelaysaa may waxba geli maysi maxaa yeelay dacadeediiba ma jirtaa gebigeediiba ma jire maxaad markaa u tukan waktigeediina u dhammaaday gebigeeduba cadeedu de maalintay ku shaqaynaysaa adiga habeenkii waxba iskumaydaan lahayn cid kale anfacaysa adiga kuma anfacaysa habeenkii marka kol hadday dhacday kaa dhamaatay adiga salaaddii markaa way ku dhat markaa cadeed madoobaadkii laba arrimood buu ku dhammaadaa inay caddaato uu ku dhammaadaa iyo inay dhacdo wain lam yusalli haddaanu u tukanin likhusuufi اlqamar dayax madoobaadkii xataa haabat xataa haaba ilaa uu dayixii dhacay khaasifan isagoo madow qabla طuluuci الshamsi qoraxdii oonse weli soo bixin sallaa wuu tukanayaa buuri wuu kala kaxeeyey soo ma arkeysa dayixii buu yidhi ayaa madoobaaday waa lagu soo toosiyo waxaa lagu yii warkac dayixiiba madoobaaday salaadaa tukantid intaad weysadii iyo arrimihii ku jirtaybu dayixiiba dhacay habeenna waa lagu jiraa miyaa tukanaysaa salaadii haa waa tukanaysaa oo sow nagi nidhi cadeeddu hadday dhacday waxba la tukan maayo farqi baa udhexeeya farqiga udhexeeya waa maxay dee halkan weli habeen baa lagu jira dayaxu isagu unbaa dhacaye baa la joogaa dayaca waktigiisu lagu intifaaca waa habeenkii marka mar haddii waktigii dayaxu uu joogo habeennimo ay tahay inta habeen jiro waktigii salaadani wuu jiraa u caddaan dayixi marka hadduu dhacay xataa salaaddii waad geli kartaa adigoon hore markii hore u gelin wa haddana soo bixin buu ku yidhi qorax macnuhu waa maxay haddii adigoo weli salaadii gelin intuu dayixii dhaco cadeediina ay soo baxdo ama isagii oon dhicinba de soo baxda lakiin way adag tahay waayo waynagale dee dhulkaa kala dhex gelaya oo isuma muuqanayaan hadday maarata isagii halkaa weli soo baxdo macnaheedu dhul kala qarinayaa ma jiro weey inta badan wuu sii dhacayaa oo salaada subax kadib oo kale isagoo madow waad arki kartaa way dhici kartaa laakiin wuxuu dhacayaa intaanay cadeedu soo bixin marka hadday cadeedii soo baxdo khalaas waktigii dayxu u dhammaaday maalin baa la galay hadda waa waktigii cadeedda cadeeddiina ma lama tukanayo wuxuu yihi in ijtamaca salaataani laba salaadood hadday kulmaan oo mukhtalifataani kala duwan halkana waxaa laga hadlayaa salaadaha qaabka loo tartiibiyo khaasatan kusuufka iyo salaadihii kale hadday isku wakti noqdaan tee la horreysiinaya wain ijtamaca salaataani laba salaadood hadday kulmaan mukhtalifataani oo kala duwan ayaa wakhtigii isku qabsaday badaa ama wakhti isku soo gaadhaydhe badaa wuxuu ku bilaabi biakhwafihimaa fawtan tooda looga cabsan og yahay inay tagto tooda tegitaankeedu uu cabsi badan yahay ayuu ayuu horraysiinayaa wey iyadoo salaadii duhur waktigeedii taagan yahay bay cadeedii madoobaatay salaada duhurda waynu garanayna ilaa saddex saacadood weeyaan waktigeedu dayax madoobaadku ilaa intuu soconaya maa nadri garan mayno waxaa laga yaabaa toban daqiiqa inay madow ahaato ama nusa saace ah, ama wax lamida marka ta laga baqanaya inay waktigeedu u dhaafo dee waa dayax madoobaad cadeed madoobaadka iyadaa la horreysiinaya salaada duhurna waa la dambeysiinaya markaa badaa biakhwafihimaa fawta tooda inay tagto laga cabsan og yahay ayaa la horreysiinaya si aanay ku dhaafin ila inta kale waad hubtaa waktigeeda waad ka gaari doontaa uma yusali lukhraa markaa markuu iyadii tukaduu ka gaadho ayuu salaadii kalana dee wakti ku filan u soo reebayaayo uu iyadana tukanaya uma yakhtubu haddii markaa tan la dambeysiye ay noqotay haddaynu ay noqotay salaadii kale masalan duhurkii oo kale oo isaguna markaa ad maalan islahayd waa ku dhaafi karaa baad horta salaatulkusuufkii baa tukatay haddana salaadii kale duhurkii baa waa intaas yadana wallahi waqtigu culidi buu ku noqon karaya iyadiina waa tukaneysa kolkaad tukata haddana khudbadaynaysa laakiin haddaad og tahay in duhurkii wakti fiican kaaga dhiman yahay kusuufkiibaa tukatay wakti fiican baa duhurkii ka harsan iska khudbadee khudbadeedana raaci kadibna salaada kala tuko lakiin haddii salaada kale waqtigu ku yaraanayo iyadana raaci khudbaddana dalbaysi waa iska sunna khudbadu tusaalkusiiye wuxuu ku yihi kalmaktuubati waaba sida salaad farala iyo walkusuufi salaad dayax cadeed madoobaad fii awalilwaqti oo ku kulmay waqtigii salaada faralka ah bilowgeeda yabda-u bilkusuuf wuxuu ku bilaabi salaadii kusuufka cadeed madoobaadka maalan uma yusalli lmaktuubata markaasuu hadana tukan salaadii faralka ahay uma yakhtubu kadibna uu khudbaday markaa si aanay iyadana waktigeedii aan culul ama xataa waktulfadiilihiiba aanu kuu dhaafin daylaniyada lafteeda xagga hore laga tukadaa waxay ahayd mid fadli badane si aad fadiilatu awalil waqtigii u iska raaci iyadana kadibna khudbaddii iska dambaysiiso waxba kuguma seegayaan waa sunne waa hadaanay salaadu jumco ahayn haddaanay salaadu jumca ahayn laakiin hadday jumco tahay dee iyadu xukun kala yeelanaysaayo ilaan iyada khudbaddii baa ka horeysa salaadii jumcada khudbad baa ka horeynaysa markaa markaad kusuufkii tukato ayaad khudbadaynaysaa khudbaddaasina khudbaddii salaadda ay noqonaysa salaaddii jumcahaad u khudbaynaysa waxaad niyoonaysaa khudbaddii salaadda jumcaha ma aha khudbadii kusuufka kusuufkii bilaa khudbad buu noqonaya waa la iska daynaya khudbadiisii khudbadii jumcahaad khudbadayn kadibna salaaddii jumcahaa la tukan salaaddii eh, khudbadii kusuufku meeday way dhacday waa iska daynaya ilan afar khudbad waxba la khudbadayn maaye jumcaha ee aada jumcaha ula niyootay ayaad mawduuceeda kusuufka ka dhiganaysa ilan kolley khudbadda jumcaha mawduuc baad ka hadli lahayd soo maha halkaad sixirbararka ka dhigi lahayd ama aad ka dhigi lahayd muxuu ahay cadaaladda ama aad san ka dhigi lahayd ayuunbaad waxaad ka dhigaysaa mawduuca khudbadda jumcada ayaad waxaad ka dhigaysaa alkusuuf markaa saasaad markaa isugu geynaysa wuxuu yidhi fain istawayaa hadday ku kulmaan fil fawti seegitaanka oo labadiiba ay noqdaan labo inay tagaan laga baqanayo badaa wuxuu ku bilaabi biaakadiima tooda xooga badan adigoo salaadii duhur wakti yar u soo reebayo hawlo kale ku mashquulsanaayo salaadda waktigeedii dhow yahay bacda dinimada ogaatay salaaddii duhurna waktigu waa ku yaryahay oo labaatan daqiiqaa ka dhimanba waktigii cadeediina waa tan madoobaatay marka maxaad samaynaysaa dee labadiiba imika cabsida laga qabo haddaad kusuufkii ku mashquusho in salaaddii faralka ahayd waktigii ka dhammaadaad ka baqaysa haddaad salaaddii faralka ahayd ku mashquushana waxaad ka baqaysaa intaad salaadan ku jirto in cadadu iska caddaato oy markaa kusuufkii ku dhaafto dee waxaad odhanaysaa labada teebaa xoog badan salaad farala iyo salaad sunno muakada keebaa xoog badan dee faralkiibaa xoog badan markaa duurkaagaa tukanaysa haddaad markaa ka gaadho kusuufkii waa alxamdu lilah ka gaari weydana waa tegi kalwitri walkusuufi isagu laba sunuu tusaalahay nagu siiyey salaaddii witriga iyo salaaddii kusuufku hadday kuu kulmaan adigoo aan witrkii tukan salaaddii subaxna dhowdahay oo iska kacay oo inaad witrigii tukato doonayood weysaysato ayuunbaad riday xiyasna madow waad weysaysanaysaa witrigiina waa ku dhaafi inuu ku dhaafa ayaad markaa qarka u saaran yahay oo salaaddii subax lagaa addimo kusuufkiina waxaad ka baqanaysa haddaad witrigan iyo intan ku mashquul salaatuleilkaagii aad iskaga mashquusho inuu dee ku dhaafo maarata iska caddaado marka waxaad isweydiinaysaa labada salaadood teebaa xoog badan oo teebaa akidan markaynu salaadihii salaatu tatawuc baabu salaat tatawuc soo maraynay ayaynu ka soo waranay salaaduhu say u kala akidan yihiin marka wuxuu ku yidhi yabda-u bilkusuuf dee taa dayax madoobaadkaa la horreysiinayaayo iyadaa ka akidanoo horaynu usoo aragnay baabu salaati istisqa salaadii roobdoonta ayuu halkana musanifku raximah llahu tacaala kaga warramay alistisqa waa alabu suqya waa in la dalbado waraab in ilaahay subxaanahu watacaala uu ummadda waraabiyo wuxuu yihi musanifku idaa ajdabat ilardu dhulku markii uu abaaroobo wanqaaca alkaysu roobkuna uu go'o aw inqaaca maau lcuyuuni ama ilihii biyuhu ay istaagaan ama durdurkii istaago webigii biyo laga waayo hadday taasi dhacdo ayaa markaa salaadani de ay sunno noqonaysaa waa kanoo wacada alimaamu nnaasa madaxweynihii imaamkii muslimiintu dadkii buu wacdiyayaa madaxweyne de waxaa laga hadlayaa sheekha oo madaxweyne sheekh oo dadka wacdiya wacada imaamu الnaas lakin haddaanu isagiiba diintii garanaynin kolka horeba meesha inuu taga may ahayn haddaanu diinta garanayn inuu madax noqdo maaha inu diinta garanayo qodobka koobaad wacada imaamu الnaasa marka dadka ayuu wacday iyago maaragtay waaninaya wa amarahum wuxuu farayaa biاlkhuruuji min almadaalim in laga baxo dulmiga war ninkii dhul xaq ku haystayo iska siidaa ninkii xoolo aanu lahayn maaragtay waxa weeyaan iskaga tasarufayo jooji kii in uu maaragtay waxa weyaan dulmi ku jirayo ki xoolo dadweyne xoolo ma danguud kii iska qaata kii markaa waxa weeye ku takri wax aanu lahayn oo ay leedahay mansiba ka faa'iidaysto ama si kaleba ha loogu eexdo waxaasoo dhan inaad ka baxdaan maxaa yeeley qof daalina dee inaan laga aqbalin baa laga yaaba watawbati min almacaasi macsiyooyinkii iyo dambiyadii kalena in laga toobad keeno markaa dulmigii si gaara loo tilmaamay dee dambiyadu buu kamid yahay macaasida laga toobad keenayo buu kamid yahay laakiin waxyaalaha ugu waaweyne ducada hor istaaga weyn qofku hadduu xaaraan cunayo uu xaaraan degan yahay uu xaaraan xidhan yahay dee waa kii nebigula sida looga aqbalaya asbaabtii ducada lagu aqbali jiray oo dhan hadduu isu keeno waa kii nebigu ruba rajulin ninkii kale mxuu ahay uma dakara rajula yuiilu safra ashcaa akbar nin musaafir safar dheer ku jira oo basaasaysan oo boorhaysan gacmaha cirka u taagaya yaa rabbi yaa rabbi leh asbaabtii ducada lagu aqbali jiray ayuu isu wada keenay laakiin wuxuu xulanyah waa xaaraan buu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu cunayaa wuxuu ku soo koray waa xaaraan halkee duca lagaga aqbalaya marka qofkii oo dulmi ku jira dee sida ducada looga aqbalaa way adagta marka inaan dulmiga iska daynin dulmiguna maaha uun wixii dee maarata inta maxkamad lagu geeyo lagaa farabaroojiyo kaasuu bay dadku malaha u yaqaanaan in markaa ama uu keriba waaye maarata u maaro waayo ayaa laga yaabaa inuu iskaga haro laakiin wuxuu markaad qaadi karay si sahlan u qaadan karayso kaa weeyaan ka u baahan inuu iska ilaalin inuu aada iyo aada uga taxadiro wa musaalaxati alacdaa waxaa kaluu dadka farayaa kuwii wax ka dhaxeeyeena iscolaadinayay ee caloosha wax isugu hayay inay heshiiyaan oo ay isa saamaxaan wasadaqati in wax lala baxo la sadaqaysto wa siyaami alaaati ayaam saddex maalmoodna in la soomo oo maalinta salaada ka horeeya weey uma yakhruju bihi markaasuu haddana saaraya ila almusallaa bannaanka ayuu u saarayaa lagu tukanayo fi lyowmi araabici maalinka afraad iyagoo sooman isagana marka afartaba way soomayaan wey saddexdani waa saddex sii horeynaya oo ka horeynaya salaada maalinka salaada loo baxayo lafteedana in la soomo soonkan xaggee laga keenay dee nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baa noo sheegay dacwatu saaim qofku markuu sooman yahay ducadiisa in la aqbalo markaa saddex maalmood in lasii soomo oo lasii nadiifiyo qalbigii lasii nadiifiyo laga sii shaqeeyo maalinka afraadna la baxo iyadoo la sooman yahay ayuu imaam shaafici istixbaabay waxaanu yidhi a'imadii iga horreeyey qaarkood ayaan maqlay o soo gaadhay inuu sidaa samayn jiray waana arrin fiican buy bacda guslin waxaa la bixi markaa markii la maydhay wa tandiifin ama watanadufin laysnadiifiyey laysnadiifiyey maxaa loogala jeedaa de waa la maydhanayaayo wasakdii iyo waxaasaa layska nadiifinaya ciddihii baa la layska guraya timihii ayaa layska xiiraya meelihii maarata loo baahnaa in layska xiiro laakiin lama cadrisanayo dharkana lama qurxinayo dhar qurux badan lama qaadanaye fii hiyaabi bidlatin buu ku yidhi bahdilnaan miyaan idhahnaa ama yani dharkii lagu shaqaynaya iska bahdilaa weeyaane aan quruxda ahayn dhar aan qurxoonayn ayaa lagu baxaya bidladu waa bahdillaanta iyo inuu qofku marka arkayo de dadkan ka shaqeeya shaqooyinka aada adag sida makaaniga iyo waxa lamidkaa dee dher tacbaan ay xidhan yihiinoo ay halkaasu lagu talagalo iska tuuraan markay markaa meelaha kala tegayaan markaa dharkaa mihnada iyo shaqada shaqooyinka adag loogu talagalay dharkaasoo kale qofku dharkii uu shaqadiisa u xidhan jiray meelaha noocaasoo kale u xidhan jiray ayuu soo xidhanay ila ilahay weydiisanaysaa oo nabigeenu alayh sala sl xadidkii ibn cabaas ku sugnayd wuxuu baxay maalintii salaadii roobdoonta isagoo mutadarric ahoo mutakhashic ahoo mutabadila ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam baxay marka dharkaasaa la xidhanayaa wayakhruju macahum waxaana baxaya ashuyuukhu odayaasha ayaa iyaguna raacay ka hadhay maalintaas masaajidkii jaamicaanu anagu iskaga tukana idinku xaggii bannaankii utagay ma bartaas iyaguna iska sii markaa waxa weeyaan luudayaanoo halkaasay tegayaan iyagaaba la doonaya in lagu baryo walcajaa-izu iyo islaamihi dumarkii waaweyna ayaa iyaga laftoodana lasoo saaray oo dadka la doonaya ilaahay lagu baryo wasibyaanu iyo aroor caruurtii gashaantiba way iska joogayaan baa oo iyagu inay soo baxaan waxaaba laga yaaba meeshan macaasi iyo hawlaa la iska ilaalinaya dee in raggiiba indhuhu kaga dhacayaan iyagu iska joogaan baa islaamaha waaweyn iyo odayaasha iyo caruurtaasaa lasoo saaraya ilahay lagu baryay wain akhrajuu lbahaaima haddii ay soo saaraan xoolahoodii xayawaankiina soo kaxeeya lam yukrah lama karaahiyeysanaye bal yusanu wey waabay fiicanta iyada laftooda yustaxabu oo dee iyaga laftoodana ila waa khalqigaa ilaahay waraabka u baahane iyagana ilaahay baa subxaana wa tacaala loo bandhigay wain kharaja hadday soo baxaan ahlu dimmati dadkii dimada u saaxiibka ahaa waa nimankii gaalada ahaa ee jizyada haday iyana soo baxaan oo ilaahay baan baryaynaa oo rab weydiisanaynaa lam yumnacu waar naga jooga lama odhanayo ha soo bixina lama odhanayo waa la iska daynaya soo baxaan waa khalqi ilaahayo ilaahay subxaanahu wa tacaala dee fadligiisu waa ballaadhan yahay iyaga laftooda ilaahay baa arsaaqaye waa iska daynaya iyana ha soo baxaan walaakin laa yakhtaliuuna bi lakin muslimka ma soo dhexgelayaan halkaa banaan meel kale dhinacaa kale iska joogsadaan maalintaynu baxayna iska soo baxaan laakiin meel aan halka muslimiintu joogaan ahayn haddii cadaab ku yimaado dee yaana ina inashamlinna baa la yihi iyaga un de waxooda ku gaar ahaade meel markaa gaaray istaagayaan oo usoo baxaya wa yusalii bihim wuxuu tujinayaa imaamku ragcatayni laba ragcadood buu tujinayaa ka salaati اlciid sidii salaadii ciidda xadiidka ibn cabaas radi allahu tacaala canhu fasalaa ragcatayni kamaa kaana yusali lciid nabigu alayh sl laba ragcadood buu tukadayo sidii uu ciidaba u tukan jiray ayuu yihi radia allahu tacaala waa maxay sidii salaadda ciidad kuso kuso aragtay takbiiraadkii iyo ka dambeysay intiiba uu la imanaya wayustaxabu waxaa la jeclaystaa buu an yaqra'a fiihaa inuu aqriyo suurata nuux khudbadda dhexdeed inuu markaa akriyo afwan yustaxabu an yaqra'a fiiha yani waxa weeyaan waa fi salaati wey salaada dhexdeediibu wuxuu akrinayaa waana ragcadda dambe e suurata nuux buu akriyay suurat nuux inaa arsalnaa nuuxa ilaa qowmihi an andir qowmaka min qabli an yaأtiyahum cadaabu aliim suuraddaasuu akriyaya waa weji culamada madhabka qaarkood ay sheegeen xadiis ma sheegin laakiin waxay ka qaateen aayadahan ku jira de yursil الsamaaa عalaykum midraara faqultu اstagfiruu rabakm inahu kana gafaara yursil الsamaaa عalaykum midraara ilaahay baa cerka idiin shubi oo idin dararin marka idinka ma fiihi maa buu qoraya may waa fiiha yani fi salaati weliba waa fi rakcati اthaaniya ragcadda labaad xadii markaa ma sheegin halkaasay ka qaateen sida markaa muctamadkaa waxba suuratulux lama akhriyayo mar haddii xadiidkii ibn cabaas fasalaa fasallaa rakcatayni kamaa yusalli lciid marka ibn cabaas uu yihi waxaalkaa laga fahmay ciidiuna lamid tahay ciidam xala akhriyi jiray suuratu qaaf oo ragcadda hora iyo iqtarabat saacatu wanshaqa alqamar oo ragcadda damba ama hal ataaka sabix isma rabbika laclaa oo ragcadda horaa iyo hal ataaka xadiidu lghaashiya oo ragcadda damba markaa sidii salaaddii ciidda ayuunbaa loo tukanayaa wayakhubu uu khubadaynayaa ama wayakhuba wayustaxabu an yaqra'a fiiha suurata nuuxin wayakhuba oo uu khudbadeeyo khudbatayni laba khudbadood baa la sunneeyaa iyadana wato waa kaa ibnu cabaas yidhi ka salaati alciid sidii salaada ciid salaada ciidana dee laba khudbood ka dambeeyin jiray riwaayaadka qaarkoodna waabay tasriixiyeen laba khudbood ay ka dambeeyaan yastakfir llaha fifty way ka dambaynayaan sida fiican haddii laga horreysiina waa iska cadwa axaadiista qaar baa laga fahmayay qaarkood saxiixinka bay ku jiraan baa laga fahmayaa markii nebigu uu yimid inuu mimbarka fuulay oo uu duceeyey markaa de markaa uu duceeyey khudbadiina ducadii ku dhex jirta sida la yaqaane in khudbad bay markaa u eg laakiin sariix kuma aha inuu khudbadiy fi iftitaaxi lawalati a khudbadda koowaad markuu bilaabanayo wuxuu ducayn wuxuu istikfaarsanayaa tiscan sagaal oo halkii allahu akbar allahu akbar ti sagaalka ahayd ayuu istikfaar ku bedelaya oo dee munaasabada ayaa la eeganaya maanta allahu akbar allahu takbiir takbiirtaasi wakti bay lahayd maaha waktigii lama jooga iminka markaa wuxuu samaynayaa astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfirullah buu ku bedelayaayo munaasabada xaaladda la joogo istikfaartuna roobkii in la helo ayay dee sabab u tahay taasuu badinaya wahaaniyatina sabcan toddoba ayuu ku bilaabayaa oo munaasabada ayaa sidaa loo samaynaya laa'iq bilxaalba wa yukiru fiihimaa labada khudbo dhexdooda wuxuu badsanayaa min asalaati calaa rasuulilahi sal sl nabiga ku saliyo wa min alistifaar ilahayna dembi dhaaf u weydiiso yaqra'u fiihima khudbadaha dhexdooda wuxuu aqriyaya faqultu istaqfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil isamaa calaykum midraara waxaan ku yihi bu le nabiyullaahi nuux qoomkaygii waar ilaahay dembi dhaaf weydiista ilaahay dembi dhaafki waa mid ah, maarata dembiga in badan dembiga dhaafa oo dembi dhaaf badan yursili samaa ilaahay cirkuu soo dayn alaykum dushiina ayuu ka soo dayn mid diraaran mid markaa shubmaya xaaluu yahay cirkiio daruuraha ayaa ilaahay idiin furi weeye markaad ilaahay dembi dhaaf weydiisataan wayarfacu yadayhi gacmihiisuu kor u qaadayaa wayadcuu wuu ducaynayaa biducaai rasuuli illaahi sala allahu alayhi wala alihi wasalam ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ku ducaynayaa waa khudbadda labaad markuu in yar khudbeeyo ayuu jeedsanaya qiblada u jeedsanayaayo uu ducaynaya fayaquulu wuxuu odhanayaa allaahuma suqyaa raxmatin laa suqyaa cadaabi walaa maxqin walaa balaain walaa hadmin walaa ilaahayo waxaanu ku weydiisanay waraab naxariiseed waraab cadaabeed biyo cadaabeed kumaanu weydiisan iyo kuwo barakala iyo kuwo balaayo iyo kuwo waxdumiya iyo kuwo waxqarqiya toona ilah kumaanu weydiisan allahuma cala adiraabi wa manaabit shajar nusaaqaanawaakaani baa kusii jirta ilaahayow waxaad biyaha noogu shubtaa taagaga iyo aakaamtuna iyaguna waa taagaga un iyaguna way kala yaryihiin wa manaabit shajari geeduhu halkay ka baxaan wa butuuni alawdiyati togaga dhexdooda no noo maaragtay dooxyada ilaahay u noo fatihi wey allaahuma xawaalaynaa walaa calayna anagu ku dar ilaahu hareeraha yaga dusheeda ha ku shugin laakiin waxay ducadaasi waa marka roobku bato allahuma xawaalana walaa calayna marka laguma ducaynayo sheekhu halkan ku dhex laakiin halkeedii ma aha waa marka roobku bato ee laga cawdo roobkii ayaad odhanaysaa ilaahayow banaanada iyo meelaha muxuu ahay taagaga ilaahayow noogu shubo dushayda ha ku shubo allaahuma asqina ilaahuna waraabi isqina iyo asqina labadaba waa lohan kara allahuma asqina asqana waa la asqaynaahu qoraanka ku jirta isqina ayoo hulaai laga keenay fasaqaa lahuma uma tawallaa ila il iyaduna qoraankiibay ku jirta labadaba waa caadi saqaa iyo asqa allahuma asqina ilaahuna waraabi kaysan roob muqiisan gargaara hanii'an wanaagsan marii'an la mahadiyo oo wanaag ka dambeeyo marka isla wanaagsan yahay wixii uu keenayna wax wanaagsan weeye mariican na doojiyo oo barwaaqo keena mariic bifatxi ilmiim marka saas marka haddii muriic la yidhaahdo qaarkood ay u dabdiyaan min arayc buu noqonayaa qaarkoodba min almaraaca laakiin sax ma noqon karayso taas eh, waxay noqonaysaa min arayc oo eh, waxa weeye waa faa'iide keena unba iyadoo lafteedu noqonaysaa namaagi rayca shayga waxaa lahada waa faa'iidadiisa mariicna min almaraacatiyo mariica almakaanu meeshu meel barwaaqe ay noqoto markaa mariican barwaaqeeyo w markaa waxa wey barwaaqe ridabay noqonaysa hadaqan biyo badan mujalilan dhulka wada daboolo oo meel walba gaara saxan shuba maaragtay aad u shubmaya oo dhibicyo waaweyn sax caaman caam ah oo wada gaara dabaqan dhulka wada dabaqa oo meel la-aan ka tegin daa'iman markaa iminka waxaan isku micnaa mujalilan iyo caaman iyo dabaqan way iswada tegayaan laakiin ilaahay markaad baryayso waa lagu celceliyaa erayo kala duwanoo hadday doonaan isku wada macnaa itnaab baa la yidhahdaa xagga balaaqada marka la joogo adducaa waa min mawaaطin اlinaab wey waa meesha hadalka la badiyo oo waxaan waa isku mid maad mid ku daysatid maaha ilan ducada waa lagu celceshadaa soo maha ereyo kala duwan oo isku wada macnaa ilaahay ku bari oo takraarka iyo ku celcelintaasi ilaahay subxaanaه wa tacaala waa jecelya daa'iman oo joogto ah intaanu u baahannahay wey allahuma asqina alkayfa ilahu roobkana waraabi walaa tajcalna hanaga dhigin min alqaaniiina kuwa quusta allahuma ina bilcibaadi ilahu addoommaha waxa ku sugan iyo walbilaadi beledka iyo wal khalqi khalqigaagii min alla'waa'i macaluul waxa kaga sugan iyo waljahdi rafaad wadanki iyo darxumo maa laa nashkuu ilaa ilayk wax aanaan uga cabanayn adiga mooyaane cid kale aanaan uga cabanayn ayaa allahayow ku sugan allaahuma allahayow ambit lana zarca sarca noo bixi wa lana darca candhadana loo darari wasqinaa min barakaati الsamaa barakooyinka cirka ilahu naga waraabi wa ambit lanaa min barakaati اlardi barakooyinka dhulkana ilahu wax nooga soo bixi allaahuma arfac canaa ilahu waxaad naga kor qaadaa aljahda rafaadka wاljuuca gaajada wاlcurya qaawanaanta wakshif canaa ilaah waxaad naga faydaa min albalaa'i balaayo xaggeed maa laa yakshifuhu gayruka adiga mooyaane cid kale waxaanay faydaynin ilaahu naga fayd allahuma inaa nastakfiruka ilahu dembi dhaaf baanu ku weydiisanaynaa inaka kunta afaaran mid dembi dhaaf badan baa tahay faarsil isamaa calayna midraara saasaad markaa ku ducaynaysa iyo ducooyinka kale de maarata waxa weeye faraha badan uma yastaqbilu lqiblata fii ahnaai اlkhubati اthaaniya waa kan si uu markaa u duceeyo ayuu maarata imaamku khudbada labaad dhexdeeda waa markay ilaa ulu oo kale ay dhamaatay bay yihahdeen ayuu ducada qaabilayaayo wa yuxawilu ridaaahu markaa de ducadanna markaasu ku ducaynaya oo ducadu waa markaa u markaa istiqbaal waxaan loo istiqbaalaya qibladuba waa si loo duceeyo waxaa laga yaaba daahirka cibaarada musanifku in la moodo waxaa loo istiqbaalaya in hadalkan soo socdo uu yahaye taxwiiluridaagga keliya maaha maqsuudka qiblada loogu jeedsanayaa waa ducada wa yuxawilu ridaaahu wuxuu markaa kala bedelayaa gu-iisi min yamiinihi ilaa shimaalihi wixii markaa midigta saarnaa tii midigta saarnayd wuxuu keenayaa bidixda wa min shimaalihi ilaa yamiinihi tii markaa midigta tii waaan min yamiinihi ilaa shimaalihi tii midigtiisa saarnayd bidix buu geynayaa wa min shimaalihi ilaa yamiinihi tii bidixda saarnaydna midig buu geynayaa wayajcalu aclaahu asfalahu kiisii hoosena wuxuu keenayaa markaa xagga sa kii hoose xagga sare ayuu geynayaayo haddii maalan uu sidan oo kale u xidhnaa saasoo kale markuu ahaa dee xagganaa hoosaysa soo maa marka halkaasaad soo qabanaysa halkaa markaad soo qabato waa tii hoose intood soo qaaddo xaggan sare keen markaa iyado saa markaad u soo qabato xaggan sare keen waa tii markii hore aggan ahayd markaa bidix bay ahaydo midig baa la keenaya hoos bay ahaydo dushaa la keena sooma arkiis markaa darafkaa hoosun soo qabso kolkaad soo qabatana isaga halkan keen deetana way isbedelaysaa kii hoosena dushuu kuu noqday midigtiina bidix buu kuu noqday bidixdiina midig bay kuu noqotay fain lam yusqaw markaa eh, dee nebigu alay sl midna wuu sameeyey midna wuu isku dayey markaa labadiiba waa sunaa kuu isku dayey wuxuu ahaa inuu ka hoose xagga sare soo mariyo markaasay ku cuslaatay deetana midigtii unbuu bidx ka dhigay bidixdiina midig buu ka dhigay labaduba waa sunaali taa uu isku dayay isaga gu ku cuslaaday markaa de aday adiga ku fududahay samee tan kale uu sameeyeyna samee labaduba waa sunna waxaynu yar baraarujin lahayn cibaaro oo nuskhada najmu saaqibku aan qoraynin laakiin kuwada jirta nusakda makhtuudkaa iyo kuwa matbuuca kaleba ku jirta markii uu ka hadlayay taxwiil ridaa salaatu istisqaaga in go-a la kala bedelayo ayaa waxaa sii raacsanayd markuu yihi yuxawilu ridaahu min yamiinihi ilaa shimaalihi wamin shimaalihi ilaa yamiinihi wayajcalu aclaahu asfalahu wayatrukuhu ilaa an yanzicahu maca hiyaabihi wayafcalu الnaasu mila dalik intaasaa ku oo tilmaamaysa gu-ii la kala bedelay in sidaa lagu daynayo ilaa inta uu qofku da dharkiisa iska bixinayo saasuu u bedelnaanayaay marka markaa salaadu dhammaatay isla markiiba sidiisii laguma socnay wayatrukuhu ilaa an yanzicahu maca hiyaabi yani markii uu qofku dee le dharka weligii ma xidhnaanayo kolley mar buu iska bedeli lahaa marka markii inuu dharka iska bixiyo ama da inuu iska bixin laha u ka nasan lahaa markii iska bixinta waktigeedii ay gaadhada uu iska bixiyo marka dambe u xidhuunbuu sidii caadiga u xidhanayaa wy wayafcalu nnaasu midla daalik baa markaa kusii jirtay dadkuna saasoo kale ayay yeelayaanoo marka imaamku uu go-a bedelo dadkuna way kala wada bedelayaan iyaguna in lam yusqow haddaan la waraabin acaaduu way ku celinayaan salaadii iyo khudbadiiba haaniyan mar labaad wa haalian iyo mar saddexaad iyo wamaa sha way wadayaanuun de waanu tukano waa tii waxbana la sii waayo ma odhanayaan ma quusanaya wain taahabuu lisalaati salaaddii hadday usoo diyaargaroobaan fasuquu la waraabiyo qabla salaa salaaddiiba intaanay tukan sallow way tukanayaan shukran lilaahi tacala iyago ilahay ugu mahadnaqaya wa sa'aluu ziyaadata iyagiioo isu soo diyaariyey salaaddii baa roobkiiba iibi oon weli la tukan oon salaad maarata haddii doon la teginba meesha laakiin la isdiyaariyey la baxayo ma la waar iska jooga waa ka ilaahay idinkaga filaadae maya haddii ilaahay ina waraabiyey inana waa umahadnaqaynaaye waa la baxayaa waa la tukanaya salaaddii loo diyaargaroobay la dayn maayo ilaahay baa loogu mahadinayaa ziyaadana ilaahay baa la weydiisanaya iyo inuu kordhiyo wayustaxabu waxaa kaloo la suneeya buu yidhi alistisqaau in roobdoon ilaahay la weydiisto khalfa salawaati marka salaadaha la tukado biducaa ducadi markii salaada laga baxo salaadii faralka ahayd tay doontaba ha noqoto ama jumca ha noqoto ama jumca ha noqoto in markaa la duceeyo oo dee dadkii ay markaa ducaystaan oo ama imaamkii uu duceeyo markaa aamiin la yidhaahdo ayaa markaa la samaynaya mimbarka dushiisana waa saas oo kaleo nabigu alayhi salaatu wasalaam dee jimcihii jimcihiibuu markaa mimbarka ka dul duceeyey markaa isagii baa duceeyey dadka kale de markaa way taamiin aamiinun bay odhanayeen markaa markay saasoo kale ay noqoto iyaduna waa caadi waa la samayn karaa qaababka ilaahay waraabka loo weydiisto ayay ka mid tahay salaada kadib in la ducaysan karo maaragtay wuxuu weeye ilaahay la weydiisan karo roobdoon khudbadda dhexdeedii in ilaahay subxana wa lagu weydiisan karo qunuudkii in qunuudo oo iyada lafteedana ilaahay subxaanahu wa tacaala roobdoon la weydiisto marka kuma gaar ahaan haddee abaarta salaadani kuma gaara waa musiibo kasta oo dhacda wayustaxabu waxaa loo sunneeyaa liahli اlkhisbi dadkii barwaaqaysnaa an yadcuu inay u duceeyaan liahli اljadbi dadkii abaaraysnaa oo sida markaa istisqaagan mimbarka dushiisa iyo salaadaha kadib ahba ay ugu duceeyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala u baryaan oo ay markaa uroob u waraab dalbaan wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaqifa inuu istaago fii awali matarin roobka koobaad dhexdiisa liyusiibu si uu roobka u inuu u baxo inuu qofku u baxo roobka koobaad ayaa mustaxaba oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayay de arintaasi ka sugan tahay oo iyadoo markaa saxaabadu ay la joogaan ayaa roob helay deetana nabigu maradiisa ayuu fayday si uu jirkiisa roobkii u helo markaasaa la weydiiyey markaasuu yihi innahu ahdin cahdin birabbi wuu cusub yahayo oo xaggii rabbigiibuu ka cusub yahay markaa jirkiisii inuu asiibo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam jeclaaday wa an yaktasila waxaa la sunneeyaa inuu ku maydho ka maydho min alwaadii toga idaa saara markuu soo rogmado markuu daadku soo rogmado inaad ka maydhato ama aad ka weysaysato ayaa iyadana la sunneeyaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu imaam shaafici uu soo wariyey inuu yidhi odhan jiray marka togu uu soo rogmado ukhrujuu binaa ilaa hada aladii jacalahu allahu tahuuran fanatatahaara minhu wanaxmad allaha calayh war bal ina mariya togan uu ilaahay daahirka ka dhigay aynu u baxnaynu ka dahaaro qaadanay ilaahayna aynu ku mahadine wayusabixu ama wayustaxabu an yusabixa dhe wayusabixa waxaa la sunneeyaa inuu u tasbiixsado liracdi onkudka walbarqi iyo hilaaca oo markii qofku onkodka uu maqlo uu yidhaahdo subxaana aladii yusabixu alracdu bixamdihi wاlmalaaئikatu min khiifatih waxaa xumaan ka fogaaday allaha uu onkodku u tasbiixsado malaa'igtuna ay u tasbiixsatay iyagoo markaa ka cabsanaya oo de aayadda ayaa markaa adiguna aad markaa tasbiixdaadi ku daba qabsanaysa cabdullahi bn zubayr radi allahu tacaala canhu ayaanay arintaasi ka aroortay bariga iyo hilaacana isagana waa looga qiyaas qaatayo isaga laftiisuna dee waa aayaadkaa ilaahay buu kamid yahay in isagana uu qofku ihahdo subxaana man yuriikum اlbarqa khawfan wa waamacan ayay culammadu isagana ay jeclaysanayaan wsala اllahu waslm alaa nabiyina mxamed wallah aclam madowga hadduu baabi waayo salaada ma la sii dheeraynaya waa la dheerayn karaa salaada laakiin laguma celinayo haddii mar la tukaday mar labaad lagu celin maayo qofkii tukaday kuma celinayo ninkii dharkiisu nijaasoobee ee aanay u suuroobin inuu daahiriyo salaadiina ay taagan tahay dadna uu dhex joogo maqaawani ayuu ku tukanayaa mise kuwaa nijaastaa dee gaar ha uga baxo dadka inuu ku dhex jira maxaa ku kas ku kalifayay ama iyaga maryaha ka qaato kolley suulig iyo meelaha ma u gelayaa war marya halai dhibaa yidhaahdo hadduu helayo ama icaaro ku helayo ama si kale ku helayo waa ku waajiba inuu ku tukado ama saaxiibada ha ka ergisto ama ha iibsado ama saas haddaanay suuragal ahayn oo aanu dhar helaynin xaaladda iyada ah dee banaan iyo meelaha intuu u baxo ayuu maryaha iska tuuraya nijaasta ah, sidii kale u tukan karo u tukanaya markaa kuma tukanayo mare nijaasa ku tukan maayo qaawarida dhaanta bay leeyiin fain faata lam tuqdadii kitaabka iyo wabayna fain lam yusali xataa tajalad lam yusali maxaa udhexeeya buu leeyay halkaa wuxuu ku yidhi hadday salaadu qofkii seegto ma tukanayo maxay ku seegaysaa baa imanaysa soo maa goormay salaaddii mid ku dhaaftay noqonaysaa markaa fain lam yusali xataa tajalad lam yusali waxaan ka dambeeyaa waxay kuu sheegayaan fawaatku wixii uu ku xasilay ku imanayay wasunatu an yabtadia fii ciid lfitri bitakbiiri bacda alguruubi min leylati waayahay khalfa salawaat takbiirtii mutlaqa ayuu salaadihii daba dhigay muctamadkii maanay khilaafsanayn khalfa salawaati waa fii saa'ir alaxwaal buuk marka waa mar walba ta mutlaqii waa mar walba salaad dabadeed horteed wakti kale inagii sidaa darsiga u macnaynay markaa khalfa salawaati waa fii saa'ir alaxwaal markuu kuleeyahay macnaheedu waa muqayad maaha ama salaad dabeed ha aata ama yaanay ahaanina wey adigu ha u fahmi marka lagu yihi waa mulaq in salaadaha dabeeda laga ilaalinayo taasuu sheeku kaa daweynaya ilan waa mulaqo awqaadibaa isugu mida marka halkan lafteeda lagama ilaalinayo wey sidoo kale ta mulaqaa daliilkeedii maad sheegin walitukabiru اllaha ala maa hadaakum maynaan sheegin nebigu alayhi salaatu wasalaam wuu takbiiran jiray ilaa uu salaada ka imanayo ayaa iyaduna xadiidka ku soo aroortay ilaa inta uu salaada nebigu calayh isalaatu wasalaam maarata ka eh, imanayo ka tukanay uu takbiiran jiray ayaa iyaduna xadiidka ku soo aroortay wallahu aclam imaamkii ma ka ducaynayaa jamca liajli istisqaad muxuu ducayn marka salaadda laga baxo istisqaayo haddii loo baahan yahay wuu ducaynaya waqti istijaababa ducada la ajiibo weeye ha duceeyo dadka ha u istisqa maarata ha iyaguna aamiinta ha yidhahdaan